alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray darsigii mukhtasar ibni abi jamra ayaynu ku soo jirray waxaynu ka bilaabaynaa insha allahu tacaala xadiidka laba boqol iyo koob iyo siddeetan masaladii hore haddaynu yaro tilmaanno oo ku saabsan riyooyinka tacbiirka la cabiraayo waxay u baahan tahay cilmi waa cilmi min alculuum tacbiirka riyada la cabiraya saas aawadee ahlucilmigu waxay yidhaahdeen qofku haddii aanu garanaynin oo tacbiirka aanu aqoon inuu riyada cabbiro ma aha oo jahli kuma cabbirayo iskama fasiri karo marka nebi yuusuf ilaah uu sheegayey waxa uu sheegay inuu baray ta'wiil alaxaadiis waxaa loo jeeday tacbiirka riyooyinka ayuu baray marka dee waa cilmi cilmiyada ka mida imaam maalik baa waxaa la weydiiye o la su'aalay qofku haddaanu cilmi u lahayn riyada ma iska cabbiri karaa haddaanu aqoonin tacbiirka ma iska cabiri karaa riyada wuxuu yidhi ayutalacabu binubuwa ajsaadii nubuwada inay ka mid tahay baa laynoo sheegaye miyaa lagu ciyaarayaa nubuwada miyaa lagu ciyaarayaa yacni waa inkaaru inkirayo saas aawadeed dadka qaarkood aan garanayn ayaa waxay odhanayaan saasaan ku riyoodo waxaan ku camirtay sidaa iyo sidaa ta noocaasi waa arrin khalad ah aan sax ahayn riyadana sideedaba haddii waxa weeye la fasiro oo weji uu aqbali karo loo fasiro sidaasay u dhacaysaa alru'ya cala rijli taa'ir maa lam tucabbar fa idaa cubbirat waqacat xadiis waxaa ku soo arooray in nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam riyadu waxay ku sugan tahay shimbir lugtii bay ku sugantao kale waa matalaad intaan la cabirin haddii la cabiro waa dhacdaa laakiin waxay ku saabsan tahay weji ay aqbali karto in lagu cabiro markaasay ku saabsan tahay inay saa u dhacayso xadiidka laba boqol iyo koob iyo siddeetan can abi hurayrata radia allaahu canhu yaquulu qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam ida iqtaraba azamaanu lam takad takdibu ru'ya almu'min wakhtigu hadduu soo dhowaado ee kuma sigato inay been sheegto qofka muuminka ah riyadiisu inay been sheegto kuma sigato wa ru'ya almu'mini juz'un min sittatin wa arbaciina juz'an min annubuwah qofka muuminka riyadiisuna waa jus ama waa qeyb ka mida ah lix iyo afartan qaybood oo nubuwada ka mid ah bimacnaa haddii nubuwada la qaybin lahaa saasoo kale kaga dhici lahayd ama juskaasoo kaley la mid tahay intaa kaga dhacaya nubuwada oo laga tilmaamayo cala tashbiih xadiis horeynu soo maray oo macnaha tilmaamaya oo waa soo sharaxnay wamaa kaana min annubuwati fa inahu laa yakdib shaygii nubuwada ka midina ma been sheego been ma noqdo hadduu shaygu nubuwada ka mid yahay been ma noqdo xadiiskana bukhaari iyo muslim way isku waafaqeen xadiiskani wuxuu inoo kordhiyey zamanka ama wakhtigu hadduu soo dhowaado riyada qofka muuminkii ma been sheegto soo dhowaanshaha maxaa looga jeedaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waxaa laga tilmaamayaa qiyaamadu markay soo dhowaataa looga jeedaa oo ay tahay duleedka qiyaamada ay qurba saaca xaaladda caynkaasaa qofka muuminkaa riyadiisu ayna been sheegayn yacni been ku siganayn inay sheegto yacani mararka kaleba run inay sheegto waa dhacdaa laakiin waxaa laga tilmaamayaa marka inay run noqotaa way sii fara badantaa laga tilmaamaya muraadka looga jeeda waa saas sababtuna waxay tahay marka qiyaamadu soo dhowaato cilmigaa yaraanaya jahligaa fara badanaya markaa dadkii nooc kabisa looga dhigayaayo riyooyinka runta ah baa nowcan maa lagu kabayaa ee bushaarooyinka ah ee wax lagu baraarujinaayo ee wax looga digaayo ee wax lagu yacni baraarujinayo taasaa lagu kabaya axkaam lagama qaadanayo riyadii oo dadkii markay yacni mu'miniintaa riyoodaan wax xukuma iyagu ka qaadan maayaan laakiin waxa weeye waa mubashiraat ya waxay soo gelaysaa lahum lbushraa fi alxayaati addunya ayay riyadu soo gelaysa lam yabqa min alnubuwati ila almubashiraat marka nooc kabisa oo dadkii markaa waxa weeye diinkii inay ku sugnaadaan looga jeedo ya waxyaalaha qaarkood looga digayo ashyaa xunxun looga digayo ashyaa wanaagsan lagu boorinayo yacni marka waxyaalo khayraada ah oo bushaare ah la tusaayo inay marka waxaweeye waxay waxaa la kulmi doonaan yani markaa saas ayaa laga tilmaamaya ida iqtaraba zamaan tafaasiir kala duwan baa lagu fasiray tafsiirkaasi waa ka mid oo in la yidhaahdo waxaa laga tilmaamaya dulaadka qiyaamada oo in qiyaamadii soo dhowaatay awjuh kale culamada qaarkood waa sheegeen ida iqtaraba zamaan in laga tilmaamaayo haddii wakhtiga habeenka iyo maalintu isku dhowaado yacni waxa weeye ou noqdo markaa waxa weeye xilliga maalinta iyo habeenku inuu isla ekaado ay isku dhowdahay wakhtina aad bay u kala badan tahay wakhtina waa isku dhowdahay wakhtigaana culamada qaar baa ku fasiray yacani wakhtiyada habeenka iyo maalintu isku dhow yihiin xagga markaa dheerarkoodu inay markaa tahay riyadu wakhtigaa inay kasii fiican tahay awqaadda kale saana markaa waa loo fasira calaa kulli xaal laakiin wejiga sii fiicani waxa weeyaan in laga tilmaamaayo yacni haddii markaa qiyaamadu soo dhowaato waayo xadiis baa soo arooray tilmaamaya ida kaana fi akhiri zamaan riwaayo sheegaysa ayaa marka waxaweye markaa timi saas aawadeed wejigaasa markaa arjax ah macnahan kale waa soo marray in markaa riyadu eh, jus oo kale ka dhigan tahay marka nubuwada loo qaybiyo lix iyo afartan qaybood sidii jus oo kale inay ugu dhacayso horaynu usoo aragnay xadiiskii hore ayaynu ku soo marray wamaa kaana min annubuwati fa innahu laa yakdib marka intan dambe ee xadiiska aakhirkiisa waxaa laga fahmayaa kaanahu xaqiiqatan juskii marka waxaweye jus ka mida uu yahay saasoo kalea laga fahmaya oo marka wamaa kaana min annubuwati fa innahu laa yakdib marka macnaha markaa tashbiiha in marka macnaha kale ka fiican yahay baa qariinadani markaa tilmaamaysa aakhirka xadiiska ku sugani oo yacni siyaaqu waqtiyada qaarkood buu caddaynayaa yani markaa qowl inuu ka arjaxsan yahay qowl inuu ka arjaxsan yahay oo markii la yihi wamaa kaana min annubuwati fa innahu laa yakdib kaannahu inay xaqiiqatan markaysaga uga mid tahay yani marka waxa weeye nubuwadii ay uga mid tahay yani saasoo kale ajsaadii nubuwada ay markaa ka mid tahay marka culamada qaarkood taasay soo qaateen oo awjuhda aan tashbiiha ahayn ayay arjaxayaan oo ay leeyihiin nubuwadda haddii la qaybin lahaa intaasay kaga dhici lahayd sida markaa riyadu miisaanka u leedahay ama ictibaarka u leedahay daraaddeed xadiiska laba boqol iyo labayo siddeetan can ibni cabbaasin radia allahu tacaala canhuma can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal man taxallama bixulumin lam yarahu kullifa an yacqida bayna ashaciiratayni walan yafcal nebigu wuxuu uhi calayhi asalaatu wasalaam man taxallama kii isku kallifa riya inuu arko bimacnaa waxaa loo jeedaa ku been sheega sheegashada uu sheeganayo inuu riyo arkay isagaan arag bixulmin riyo xulmi iyo xulm labada mid walba waa la yidhaahdaa bitafqiili watakhfiif waa iska luqataan weeye riyo yacni isku kallifa inuu arko bimacnaa ka been sheega oo sheegta inuu riyo arkay riyadaasoo lam yarahu aanu arkin kullifa an yacqida bayna shaciiratayn waxaa lagu kallifaa inuu isku gunto laba xabbo oo heed ah laba xabbo heeda inuu isku gunto isagoo wuxuu ku guntaya aan haynin inuu labadaa isku gunto ayaa lagu kalifaa walan yafcal mana samaynaayo oo arrinu awoodi karaya ma aha iyadoo wuxuu isugu xidhayaa ayna jirin inuu labada xabbee heeddaa isku gunto ma kari karo ma kari karo waman istamaca ilaa xadiisi qawmin wa hum lahu kaarihuun waman istamaca ku kastoo dhegaysto u dheg raariciya ilaa xadiisi qowmin qolo warkood iyo sheekadood wa hum lahu kaarihuun walxaal hum iyagu lahu kaarihuuna ay isaga karaahiyaysanayaan dhegaysigiisa lahu ay listimaacihi kaarihuun inuu dhegaysto ay karaahiyaysanayaan subba fii udunayhi alaanuk subba waxaa lagu shubaa fii udunayhi labadiisa dhegood waxaa lagu shubaa alaanu ku nuxaas baa lagu shubaa naxaas la dhalaaliyey ayaa lagu shubaa mm. yowma alqiyaamati maalinta qiyaame naxaastaa la dhalaaliyaa dhegah lagaga shubaa waa ciqaab waman sawara suurata cudiba wa an yanfuka fiiha walaysa binaafikh waman sawara ku kastoo sawira suuratan yacni suurad sawira sawiraad suurad buu sawira waxaa loo jeedaa suuratu xayawaan wax nool suuraddeed buu sawiray ama waxyaalaha aan noolayn sida dhagxanta iyo dhirta iyo ashyaada noocaasoo kalea way bannaantahay in la sawiraa laakiin wax nool baa laga hadlayaa oo xayawaan cudiba waa la cadaabaa wa kullifa waxaa lagu kallifaa an yanfukha fiiha inuu markaa ku afuufo ruux naf inuu geliyaa markaa lagu kallifaa la yidhahdaa naf geli haddaba soo waxa nool maad sawirin bal ruuxdii geliyo naf geli oo noole walaysa binaafikh mid markaa waxa weeye ruux ku afufayana ma aho mid naf gelinaya ma aha ma kari karo inuu nafgeliyo xadiiskan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoogu sheegayaa dhowr mas'alo wuxuu ku sheegayaa saddex mas'alo ayuu ku sheegayaa almas'alatu aluulaa waxay ku saabsan tahay qofkii ka been sheega sheegashada uu sheeganayo riyo inuu arkay inuu ciqaab mutaysanayo beentu marka hore waa mid xaaraanan bannaanayn alkadibu xaraam beentu ma bannaana hadday noqoto marka inuu riyo ka been sheegana way ka sii daran tahay oo way ka culus tahay beenta kale waa ka sii darantah hmm. oo wakaanahu leeyahay allah baa wuxuu i tusay oo manaam iyo hurdo igu tusay sidaa iyo sidaa ya marka waxa weeye dembi weyn weeye marka ruuxa waa la ciqaabaa aakhiro waxaa lagu ciqaabaa inuu markaa waxba isku gunto laba xaboo heed ah isagoo wuxuu ku guntay aanu hayn ya taasaa lagu kalifaya taas ayaa lagu kalifayaa oo lagu ciqaabaya taasina waxa weye waa arrin aanu kari karin weeyaan tanoo kale looma qaadan karo takliifu maa laa yutaaq waayo waa cala sabiili cuquuba waa aakhiro fii daari dunya ma ah waa ciqaab aakhire lagu ciqaabayo yacni weeye ee ma aha marka waxa weeye baabu takliif maaha waa baabulcuquuba weeye waa ciqaab lagu ciqaabaayo nooceedu weeye marka taas waxaa laga tilmaamaya in waxa weeye cuquubadiisu marka ay dheeraanayso saasaa laga tilmaamaya saas ayaa laga tilmaamayaa marka sidaas aawadeed qofku inuu markaa riyada ka been sheego waa inuu iska ilaaliyaa oo iska jiraa eentaba iyadoo layska ilaalinayo taana waa in si gaara ah laysaga jiraa oo laysaga ilaaliya wixii markaa waxa weeye uu ku riyoodo ashyaada markaa aanu saxaynin ee shakigu ka galo waa inaanu sheegin ya baqasho uu ka baqanaayo inuu ka been sheego daraaddeed waa inuu isaga jiraa mas'alada labaad ee xadiisku sheegaya waxay tahay dad war gaara oo ay haystaan ama sheeko gaaray ku sheekaysanayaan in qof iska dhegaysto tan noocaasi inaynay bannaanayn oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay kii qolo warkooda ama sheekadood dhegaysta iyagoo karaahiyaysanaya iyagu dhegihiisa waxaa lagu shubaa naxaastaa la dhalaaliyaa lagu shubaa marka waxaa laga qaadanayaa inuu markaa war khaasoo cidi leedahay inuu iska dhegaystaa inayna u bannaanayn taasaa markaa laga qaadanaya warkii caamka ahaa ee isagu markaa aan khaaska ahayn isagu ma soo gelayo ee loogu talagalay calan laakiin warkii khaasnimo loogu talagalay ya cid baa marka waxa weeye hoos bay u xanshaashaqaysaa ama meel gaaray u baxday ama markay warka sheegayaan waa baalla daymoonayaan kullu daalika waa calaamad ku tusinaysa inuu warkaasi gaar yaho khaas yahay xadiis baa wuxuu ku soo arooray idaa xaddasa rajulu alrajula xadiisan suma iltafata fa hiya amaana ninku hadduu nin war u sheego oo markuu u sheegayo uu daymoodo hareeraha eego markuu doonayo khabarka inuu sheego xagga eego xagga eega dabeedna warkii buu sheegay warkaasi waa ammaano oo bimacnaa waxay tahay macnaheedu waa sir weeyi hadda afka kama odhan yacni taasaa camalkaasaa wuxuu caddaynayaa inuu khabarkaasi sir yahay waa ammaano lagugu aaminay haddaad sheegto sirtii inaad bixisay ka dhigantay oonad sirtii xafidin yadaanu kugu odhan marka waxa weeye waa sir ee cid ha u sheegin ayaa qariinadu caddaynaysa wa dhegaysiga la dhegaysanayana qaraainta ayaa caddaynaysa marna waxa weeye waaba sheegayaan dee inuu khaas yahay marna waxaa dhici karta qariinada lafteedu inay caddayso inuu markaa warkaasi khaas yahay mislan cid baa dadkii ka baxdoo gaar bay uga baxday oo meel gaaro dabeedna hoos bay wada hadleen dabeedna cid baa dhega nuugsatay dhega dhegahoodu markaa waxa weeye ay maqli og yihiin ya maqalka dhegahooda aada u fiican yahi dhegaysiga ay dhegaysanayaan waxay ku mutaysanayaan ciqaab marka cuquuba khaasaa la sheegay cuquubada khaaska ah markii loo sheego le dhegaha laga shubi doonaa aakhiro naxaas la dhalaaliyey waxay noqonaysaa min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn bay ka mid ya saddexda arrin xadiisku sheegayba waa min kabaa'ir dunuub waayo mid walba cuquuba khaasa loo sheegay fi dembigana haddii cuquuba khaasa fil aakhira loo sheego wuxuu noqonayaa dembiyada waaweyn buu ka mid noqonaya dembiyada kabaa'irta ah ayuu ka mid noqonaya masalada saddexaad waxay ku saabsan tahay qof sawir sawiray sawirka waxaa loo jeedaa saynu soo sheegnay shay nool sawirkii baa loo jeedaa oo cibaarada waxay u egtay caam man sawara suuratan waayo waa nakira fii siyaaqi shart waa nakiro siyaaqu sharti dhacday ha yeeshee wixii aan noolayn sawirkoodu soo geli maayaan sida marka axaadiista qaarkood ay caddaynayso fain kunta laabudda faacilan fasnac ishajara wamaa laa ruuxa fiihi sida xadiiskii marka waxa weeye ibnu cabbaas uu odhanaayey oo hadalkiisa ahaa haddaad tahay lagama maarmaan inaad samaynayso inaad wax sawirto waxaad markaas samaysaa sawirka aad sawirayso dhirta iyo wixii aan nafi ku jirin ya iyo wixii aan nafi ku jirin xadiiskuna saxiixuu ku sugan yahi xadiis kale wuxuu tilmaamayaa in shayga xayawaanka ahaa ee noolaaya la sawiray in madaxa laga gooyo si u noqdo yacni waxa weeye sidii geed oo kale u noqdo sidii geed oo kale si uu noqdo marka geedka inuu bannaan yaha laga qaadanaya kaas waa xadiis marfuuca hmm. asurat rasu kaasi wuxuu ku sugan yahay saxiixu isaguna ku sugan yahay waxaabaan filayaa kii hore isku xadiis bay ahaayeen oo markuu inta marfuuca sheego ayuu hadalka mawquufka ana ibnu cabbaas raacinaya waxaa jira xadiis kale oo saxiixa ka baxsan oo sheekh albaani uu quweynayo asuratu rasu fa qutica alra'su falaa suura sawirku waa madaxa haddii madaxa la gooyo madaxu maqan yahay sawir ma jiro yacni sawirkii la diidayey yacni markaa ma soo geliyo xadiiskaa sheekh albaani waa ku weynaya assuuratu alra'su fa idaa qutica alra'su falaa suura wa bilmunaasaba halkaan yaro ishaarahay waxaa jira ashyaa dadka maryaha iyo xayaysiinaya ee iibinaya waxaa jira waxyaalo ay keeneen oo caagag ah cagagaasoo marka uu qofku ka fog yahay uu moodayaba sawirka inuu yani qof marka caadiya inuu yahay moodayo markuu isku dhammaystiran yaho ilaa madaxu joogo waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay moodaanba yacni qof meesha taagan inaysaa moodaan kaas marka waxa weeye dhammayska tirana madaxiiba ku yaallo inaanu bannaanayn waa iska waadixo waa la garanayaa waa sawirka noocii dee ugu xumaa ya dee waxaa ka xunuun mid loogu talagalay inta wax nool la sawiray in la caabudo loogu talagalay oo sanam ma ah baaba ka sii daran laakiin sawirkaa dhammayska tiran ee waxa weeye yacni markaa sidaa loo soo sameeyey ee marka waxa weye caagii qofkiiba la moodayo dhammayska tiran ilaa madaxu ku yaallo isagu muxaram yacni shaki ma leh laa yakhtalif fii itnaan laba isku khilaafi mayso waxaa timi arrinka ku saabsan haddii madaxa laga gooyo oo mala markii la maqlay waxa weeye sawirka noocani ma bannaana iyo sawirku waa madaxa ayaa waxaa la sameeyey farsamo ku saabsan in madaxii laga tegey intii kale oo dhammaystiran oo caynkeedii ah la keenay markaasaa deedna loo labiso maryaha la doonaayo loo geshi ya yacni saasoo kale la sameeyey tacaynkaasa lafteeda waxay noqonaysaa waxa weeye mafaasid baa ku jirta oo waxa weeye sida markaa loo sameeyey iyo markaa farshaxanimada lagu sameeyey ilaa markaa waxa weeye loo ekaysiiyo aad markaa loogu ekaysiiyey qofkii loogu ekaysiiyo mudaahaadkii uu markaa ka muuqdo marka haddii la yidhaahdo madaxii waa laga gooyo suuradu madaxay ahayd waxaa la odhanayaa mafaasid kalea ku jirta oo markaa ku saabsan in waxa weeye mafaatintii iyo markaa waxa weeye yacni cawraadkii oo kale oo sawiran in marka ay ku sugan tahay oo qof dumara oo marka waxa weeye jirhkeedu markaa sidii kale dhammaystiran yahay oo waxa weeye markaa yacni markaa xubnihii xataa markaa naasiya sidii u soo taagan yihiin ayaa markiisa marka waxa maryihii loo xidhayaa marya ku dhagoo ku dhegsan ya yacni caynkaasoo kale marka waxa weye mafsado noocaasaa ku jirta waxaa kaloo ku sugan tashabuh gaaladii la shabahayaa ku sugan marka waxa weeye ka noocaasa in la isticmaalo ma aha nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxau uhi man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum kii qolo isu ekaysiiyaa iyaga ayuu ka mid yahay iyaga ayuu ka mid yahay marka ka noocaasa laftiisa waa layska jiraan xadiisku wuxuu sheegayaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay qofka sawir sawiraa bimacnaa sawir wax nool sawira waxaa lagu cadaabaa oo lagu kallifaa inuu nafgeliyo ku afuufo kumana afuufaayo waxaa soo arooray waciiddo daran oo tilmaamaya cidda wax sawirtaa waciidka iyo goodiga ay yeelanayso xadiiskana waa ka mid waciiddada waciiddo kalena waa soo arooreen ya ina ashadda annaasi cadaaban yowma alqiyaama almusawiruun dadka waxaa ugu cadaab daran maalinta qiyaamada kuwa wax sawira waa arrin marka waxa culus weeye marka ciqaabka markaa sawirku yeelanaya inuu daran yahay baa laga qaadanaya walow haba lagu tawjiihiyo ina ashadda annaasi cadaaban ay min ashaddi annaasi cadaaban laakiin lafteedu maadaama ah, la yidhaahdo min baa la gelinayaa oo loo fasirayaa waa weji markaa waxa maqbuule dee waxay tilmaamaysaa kuwa ugu cadaabka daran inuu ka mid yahay inuu mid ka mida yahay buu tilmaamaya saasuu markaa tilmaamay marka saas aawadeed yacni in wax la sawiraa waxay ka mid tahay min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn bay ka mid tahay dembiyada kuwooda waaweyn ayay markaa ka mid tahay waxaana sawirkii ku sugan mudahaati likhalqi illaah khalqiga ilaahay oo loo ekaysiinayo yacni la doonaayo in la shabbaho oo wax u eg markaa la keeno ayaa markaa ku sugan ya taas ayaa ku sugan waman adlamu miman dahaba yakhluqu ka khalqii ya yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiisulqudsi u ilaahay ka soo wariyey waxa uu sheegayaa inuu allah yidhi waman adlamu miman dahaba yaa ka dulmi badan cid ka dulmi badan oo ka xadgudub badani ma jirto waa istifhaam bimacna nafyi miman dahaba ay miman qasada kii u qasda ee doona dahaba waxaa loo jeeda bimacnaa qasada kii u qasdee doona yakhluqu khalqii yacnii inuu abuuro abuur abuurkayga la mida kii sidaa doonaa cid ka dulmi badani ma jirto wa adlamu aalimiin ay min adlami aalimiin dadka daalimiinta kuwa ugu dulmiga badan buu ka mid yihi marka waxaa laga qaadanaya min kabaa'ir dunuub inay ka mid tahay hadduu mudahaat uga qasdaayo weliba waa kasii sii darantaho yacni waa kaa laygu sheegay eh, inuu marka waxa weye dadka ugu dulmi badan yahay haddii maqsuud taasi u noqoto waa ka sii hada ashad markaa sawirku calaa kulli xaal wax nool in la sawira waa xaaraan farqina ma kala laha sawirkaasi inuu yahay kii ay culammadii hore odhan jireen yacni mima lahu dillun sawirka har kale waa maxay oo waxaan markaa waxawe la qoraayo ama loox laga samaynayo ama dhagax laga samaynayo ama hadda caagaga laga sameeyo waa sawir hadh leh oo haddii halkaa la dhigo yacni markaa sawirka harkiisa ayaa markaa qoraxdu qabanaysa marka culamadii salafka waxay ka cabiri jireen ahlucilmigii hore waxay ka cabiri jireen yacni assuratu alatii lahaa dillun waa sawirka harka leh oo isagu marka waxa weeye shay jurmile baa markaa sawirka laga dhigay noocaa waa laysku waafaqsanaa wax khilaafu inaba ma gelin salafkii waa ku ijmaacsanaayeen inuu xaaraan yahay khilaaf yari wuxuu galay wakhtigii salafka sawirka meel lagu naqshadaynayo ama gidaar ama maro ama waraaq ama wax la mida kaasi sawir hadhle maaha nooca kale waa sawirkii harka lahaa laakiin kaa waxa weeye meel lagu naqshadaynayo bacdu salaf baa yidhi sawirka la diidaya maaha daa'ifa min asalaf baa waxay yidhahdeen sawirkii la diidaayey ma aha kala diidaya waa ka har kale ka har kale inuu mamnuuc yahay waa ijmaac kaa kale laakiin khilaaf yar baa galay isagana jamaahiirta salafku waxay ku tageen kaa meel lagu naqshadaynayo ama gidaar ha noqoto ama mara ha noqoto ama waraaq ha noqoto inuu sawirkii xaaraantaa soo gelaayo ya baa jamaahiiru salaf waalkhalaf ay ku tageen daa'ifo aan badnayn baa sida kale martay oo salafkii ka mid a sida saxiixina waxay tahay siday jamaahiirta ku tageen waa inuu xaaraan yahay waxaana u daliila xadiiskii sheegaayay nebiga calayhi salaatu wasalaam gurigiisa in markaa daah u sudhnaa sawir wax nool uu ka sawiran yahay dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni maradii marka waxa weye u gooyey dabeedna markaysa markaa u kala jeexay marka sawir marka waxa la suulinaya inuu yahay baa laga qaadanayaa isagaan hadh lahayn oo xadiiskaasi daliil u yahay ya qolyaa kale waxay daliishanayaan xadiiska tilmaamaya ilaa raqman fii sawbin haddii sawirka intuu diiday ayuu wuxuu sheegay ilaa raqman fii sawbin culamadu sida loo fasiray xadiiska xoogaa way isku khilaafeen yacni naqshad marka waxa weeye ku sugan mara mooyaane istisnahaasay ku dhegeen bacdu salaf ay yidhahdeen waa kii la soo reebay xadiiskuna saxiixuu ku sugan yahay ilaa raqman fii thawbin culamada qaar waxay yidhahdeen waa sawbka la dullaysanaya ee bimacnaa waxa weeye la ihaanaynayo ya ama markaysaa wax lagu tumanayo kale ah ama wax la mida bay ku xambaareen qaar waxay yidhaahdeen maya waa marada la kala jeexay oo kale xadiiskana markaysa markaa waxaan yacni kama cadda kollay marka kala jeexaasi markaa waxa kama cadda laakiin isaalada nebigu suuriyey ayay markaa waxa weeye markaa daliishanayaan jamaahiirtu iyo cumuumaadka soo arooray man sawara suuratan ya cumuumka ayay markiisa waxa daliishanayaan cumuumkaasay qabsanayaan yani markaa jamaahirta culimmadu laba mas'alana kale jira laba mas'alaa jira masale waxay ku saabsan tahay ataswiir sawiraadda wax la sawirayo masalena waxay ku saabsantahy iqtinaa'u suura suurada in la haysto waa laba mas'alo oo labada mid walba yacni waxba ku soo arooray sawiritaanka wax la sawirayo adilay leedahay wax ka midana waa sheegnay xadiiskana waa ka mid iqtinaa suura masalada ku saabsan suurada in la haysto sawirka lafteeda maaha inay iska fasaxan tahay oo yacni qofku sawirkii uu iska haysto iska kaydsado ya ou yidhahdo ma sawirin taa haysashada sawirka lafteeda axaadiista qaarkood baa diidayso xadiiskan marka wuxuu sheegayaa iqtinaagii buu markaa ku saabsan yahay inaan la haysanayn la kala jeexayo ya yacni markaa taasuu ku saabsan yahay dabeedna markii la kala jeexay barkimooyin iyo waxbaa la geshay yani waxaa laga yaabaa madaxii in la gooyey yani markaas saas marka iqtinaagii suurka suurada waa la diidaya axaadiista qaar waata ku soo aroortay malaa'igtu inaanay soo gelayn guri ay ku sugan tahay sawir ku sugan yahay amaba ey ku sugan yahay iqtinaagii bay ku saabsanta taasna haysadka la haysanayo marka waxa weeye masalena waa sawiritaanka la sawiraayo masalena waxay ku saabsan tahay waa haysashada sawirka la haysanayo ya marka sawirkii in la itlaafiyaa la rabaa aan la haysanin haddana dee aafaa iska jirto wax walba sawirkii ashyaa badan baa markaysaa lagu sameeyey ya ilaa waxa weeye marka yacni raashimadii baa lagu soo sawiray yacni kiishashkii ay ku jireen ayaa sawirro lagu sawiray waxaa lagu sawiray daasadihii waxaa lagu sawiray qalabadii la soo qaadanayey waxaa lagu sawiray lacagihii yacni wax fara badan baa taswiirta ay gashay calaa kulli xaal xasaba almustataac inta la kari karo baa isaalada in lala yimaado ay noqonayso marka hore ashyaada la iibsanayana haddaad helayso shaygan isagoo aan sawir lahayn inaan kaan sawirka lahayn aad u baydho iminka bugaagtoo kale waxaa jira bugaagto qaarna sawir bay leeyihiin qaarna sawir ma laha caruurta markay soo iibsanayso waa in lagu baraarujiya oo la yidhahda waxa sawirka waxa nool leh iska ilaaliya waxaa la heli karaa iyagoo bilaa suuro ah kuwa aan sawirka lahayn waa in lasoo qaataa kuwa aan sawirka lahayn waa in lasoo qaataa wixii marka waxa weeye aanu qofku awoodi karin waa ka dhacaysa masalanoo kale lacagaha dee qofkii markaysa ma suuragal ahaa inuu markaa sawirkii suuriyo oo lacagtii dee hadhow laga qaadan maayo yacni marka iskamana ilaalin karo de waxaa ku xidhan markaysaga daruuradii baa ku xidhan ya daruuradii ayaa ku xidhan tan noocaasoo kale waxay noqonaysaa inaan markaa dhibi ka saarayn yani isaga marka waxa weye shakhsigii isticmaalayey wax dhibi kama saara oo isaga marka waxa weeye markaa dembi kuma qabo ciddii ku sawirtay ayaa markiisa marka waa taasi u taallaa laakiin isaga laa xaraja calayhi fii dalik marka wax dhibi kuma sugna waxyaalaha dhugmantiska ah marka sawirada marka waxaa lagu sameeyo hadday tahay baasaboortayaasha hadday tahay dhalashooyinka hadday tahay waxaweeye liisannada hadday tahay waxaweeye liisanka darawalnimada ka marka liisannada kale ashyaadaasoo kale hadday tahay shahaadaadka yacni waxyaalaha noocaasoo kale waxay noqonayaan maadaama marka waxaweeye ruuxii uu dhibaata uga imanayso oo marka waxawe maqaasidii ayna u suuro gelaynin waxay noqonaysaa marka waxaa mid yacni markaa Eh, iyadu markaa bannaan bay noqonaysa oo waxa weeye idaa daaqa alamru itasac yani arrinku qaacida yani sharciya oo uu sheegay imaamu shaafici baa wuxuu sheegayay idaa daaqa alamru itasac yani arrinku hadduu cidhiidhi noqdo waa markaa waa ballaadhaa yani waa sahlanaadaa qofkii marka cudurdaar ayuu markaa helaya addaruuraat tubixu lmaxduuraat yani saas yadaa weeye taasna markaa xukunkeedu caynkaas ayay markaa noqonaysa eh, waxaa jirta yani suuradan fotogaraafiga la yidhaahdo waa sawirkan kamaradda wakhtiyadii hore ma jiri jirin qarniyadan dambe ayuu soo kordhay sawirka saddex martabuu noqday soo maa ama afarba tii koowaad wuxuu ku saabsanaa mima lahu dillun kii labaad wuxuu ku saabsanaa naqshad markaysaa meel lagu naqshadaynayo ama maro ama gidaar ama markaysaga warqad ama wax la mida oo gacanta lagu xardhayo oo markaysa markaa juhdi badan ku baxayo xararkaa la samaynayo lala eeganayo taasina nooc bay ahayd nooc kale wuxuu soo kordhay waa kamaradda nooca fotograafiga ay yidhahdaan kamaradda taasna markii ay soo kordhay culammadii markaysa markaa way isku khilaafeen oo waxa weeye markaa niqaash baa ka yimi ma noqonaysaa markaysaa noocii la diidaayo mise noqon mayso ahlucilmi waa isku khilaafeen aqwaal baana ka yimi bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen sawirkii noqon mayso oo marka waxa weeye magicii yani marka taswiirkii nusuustu sheegaysay yani marka kuma rumoobayso waxaana ka mida ah ibnu cuthaymiin qolyahaasaa u socday qolyahaasaa maray asheekh ah maxamed ibnu saalix alcuthaymiin baa ka mid a ah. laakiin wuxuu yidhi waxaa la eegayaa maqaasida waxa loo sameeyey oo masaladii iqtinaaga xaggeedii iyo xaggaas iyo qasadka loo samaynayo haddii qasad xun loo samaynaayo alwasaa'il laha axkaamu almaqaasid maqsuudka xun buu markaa mamnuucu noqonaya yacni saas yadaa buu yidhi haddii marka waxa weeye ay tahay sida loo isticmaalayo iyo maqsuudka loo samaynayo ayaa laga eegaya laakiin jamaahirta culammada ahlu sunnuhu waxay mareen inay marka waxaweye ku rumoobayso nusuustii taswiirtu oo ay noqonayso marka waxa mid mamnuuca ay noqonayso yacni cumuumaadka nusuustani ay gudagelayso baa jamaahirta culammada ahlu sunne ay ku tageen oo ay markaysa marka waxaan yacni aada uga hadleen yani asheekh ibnu baaz risaaluu ka leeyahay masala taswiirta uu kaga hadlaayo yani albani yani waxa kutubihiisa qaarkood ayuu kaga hadlay oo markiisa marka waxaan yani masalada noocaasa masaa-isha noocaasa uu kaga hadlay waxaanuu yidhi shaykhu lalbani in la yidhaahdo kuwii hore sawiradaa hore a soo gelaya ee suuradan hadda casrigee noocaasee fotogarafige la sameeyey cumuumaadka adilada ma soo gelayso wuxuu yidhi waa jumuud daahirka markaysaga naska la qabsanayo oo lagu qallanayo waxaan ku metelo ma garanaya buu yihi mooyaane jumuudkii daahiryada qaarkood hore a looga sheegi jiray oo ku saabsanaa xadiiska nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yabuulanna axadukum fi lmai fi lmaa'i araakid midkiin yaanu ku kaajin biyaha fadhiya ayaa bacdu daahiriya waxay yidhaahdeen kaadida la diidaayo biyaha in lagu kaajo aan soconayne fadhiya waa haddii kaadida lala dul fadhiisto oo lagu sii daayo taasaa la diidaya laakiin haddii muqorofad lagu soo kaajo oo lagu shubo dhibi kuma sugnaa waayo kuma kaajin ya bacdu daahiriya saa yidhi macnaha loo diidayo biyaha in lagu kaajo fadhiyana waxay tahay dee tanjiis baa ka imanaya biyahan soconaya waxa weeye marba dee inbaa markaysaa biyihii way qaadayaanoo waa tegayaano yani marka kaadidina waa kala tegaysa ya meeshiina biyo ku sugnaanaya ma jireedo waa nadiifoobaysa laakiin biyahan fadhiya wixii waa ku biirayaan ku biirayaan ku biirayaan yani waxaa dhici karta dad mutacadidi inay ku kaajaan siay ugu kaajayaan biyihii isbedelaan laakiin biyahan soconaya marba qaar cusub baa imanaya marba qaar cusubba laakiin kuwan waxba ku soo kordhi maayaan marka jumuudka caynkaasee daahiriyada qaarkood ay yidhaahdeen ay yidhaahdeen eh, in lagu dulkaajo ayuu ku saabsan yahay ee suurada kale kuma saabsanaa iyadoo macno ay ku kala duwan yihin ayna jirin ayba dhici karto tan marka waxa weeye lagu soo kaajay muqorofadaha iyo markaysa markaa tanagyada lagu soo kaajay inay fara badan tahay tan marka waxa weye lala dul fadhiistayna ay noqon karto wax yarba waxaa dhici karta kaadidaasi dee inay wax yarba ahay ya yacni tan kalena waxaaba dhici karta inay badan tahay xataa hadday isleegyihiin macnaha farqiga udhexeeya maxay tahay inta lala dul fadhiistay iyo inta markaa maqorfadda inta lagu soo kaajay lagu shubayo farqi udhexeeya maxay tahay xaggii biyihii farqi ma udhexeeya ya waxay leeyihin daahirka naska wuxuu sheegaya laa yabuulanna iyaanu ku kaajin kumuu kaajine muqarafad buu ku kaajin yani wax farqiba muctabara udhexeeyaan jirin wuxuu odhanayaa saasoo kale hadda sawirkii sida kale loo sawiraayey iyo kan markaa hadda kamaradda aaladda lagu sawirayo dee faariq muctabara uma dhexeeyo suuradii baa la eegayaa maxaanay tahay shaygu hadduu mamnuuc yahay yacni waxa weeye in la yidhaahdo sidan sidaa suuradaasoo keliya ayuu markiisa markaa mamnuuc ku yahay ee haddii xeelad kale la sameeyo si kale loo sameeyo mamnuuc ma aha de waxay noqonaysaa arrin qalad ah baabulxiyalkii maxaa yuhuudda loogu diiday ila suuradii laga reebay wixii la macnaha in reebitaankaay soo gelayaan waxaa lagu yidhi maalinta sabti ha ugaadhsanina dabeedna waxay yidhaahdeen maalmihii kale markii kalluunka yaraaday maalintii sabtidana ay arkeen kalluunkii inuu aada u fara badan yahay ayaa waxay yidhahdeen war xeelad aan samayno oo yacni markaa gacan aan jeexno yacni god weynna aan qodno gacankaa u faruurno biyuhu markaa baddu ha ku soo caariddo ya dabeedna marka waxa weeye kalluunku halkaa ha ku xaroodo ha galo hadhow markay baddu ka noqoto yacni waxa weeye dee marka in badan baa meesha ku hadhaysa weliba shabakadahana waaba dhigayeenba marka waxay lahaayeen suuradda iyo muuqaalka haddii la eego dee yowmu sabti waxba maanu ugaarsan waxay kala baxayeen deedna axadda farsamadaana waxay samaynayaan sabtida ka hor dee waa xiila waa xeelad xaaraantii lagu banaysanayo weeye calaa kulli xaal sida saxiixi waxay tahay ee jamaahiirta culammadu ay ku tageen in sawirka noocaase kamaraddu markaa unu bannaanayn oo xaaraan yahay yani sida saxiix waa saas yada wey cumuumaadka adilada ayaana markaa la qaadanaya oo adilada caamnimadeeda ayaa ku tusinaysa man sawara suuratan iyo waxa weeye marka adilada la midka ah ayaa kuu tilmaamaysa waxaa soo korodhay nooca afraad kan marka waxa weeye hadda aalaadkan kale hadda lagu isticmaalo ee marka waxaweye sawirkan dhaqdhaqaaqaya ayaa soo kordhay ee waxa weeye marka ama idaacado loo isticmaalayo telefisyoonno ama marka waxa weeye markaa lagu duubayo fideoyo kuwa noocaasoo kale a soo kordhay taas hal arrin dhibi kuma sugnaa haddii aan la kaydinayn ee ay tahay waxa weeye waxa qofka oo hadlaya in shaashadda lagu qabanaayo laakiin kayd aan lagu samaynayne basi mubaashira uu yahay taas waxa weeye waxay tahay mid bannaan culammadana wax manciyo oo diiday ma ogin marka waxa weeye u dhammaado wax sawiroo ka joogaa ma jiro waa sidii muraayaddii lagu qabtay markaysa markaa qofka uu halkaa ka muuqanayay oo kaluun bay la mid tahay marka qofkii markaa waxaweye dhaafo muraayaddii waxba liib sawirkiisu marka hore muraayadda waa ka muuqanaya laakiin hadhow sawir ku hadhaya muraayadda ma jiro shaashadda noocaasoo kale loogu qabanayo haddii marka waxa weye wax kayda aan lagu samaynayn culamada wax manciyo diiday ma ogi basi mubaashir baa la yidhahdaa haddaan la kaydin uu yahay un markaasun xadadka soconaya in marka waxa dadka la tusayo oo ay markaa dadki arkayaan kaannahu inuu hor joogo hadhow marka waxa weeye u dhammaadana wax kayda iyo wax markaysa markaa sawira oo ka baaqi noqonaya aanu jirin waa ka misli mir'ah muraayaduu la mid yahay yacni taasna waxa weeye ishkaal kuma sugna waxaa soo hadhay tan la kaydinayo ee fidyowiyada markiisa markaa lagu qabanayo ee markii la doono la soo saari karo ta noocaasi mar haddii waxa weeye la kaydinayo kayd u aqbalo markii la doonoba saa loo soo saari karo muraayaddii lama mid aha waa sawir kaydsan oo farsamo lagu sameeyey weye yacni kaydsanna ee shaashad waxa weeye miraad muraayaddii la mida ma aha waayo muraayaddu dee hadhow wixii ma hayso hadhowna lagama soo saari karo suuro lagama keeni karo mida ka soo bixi karta maaha inta uu hor joogo keliya unbay cagsi samaynaysaayoo markaysa markaa tusaysaa oo laga arki karaa marka kan la kaydinayo isagu basidii mubaashirkaha lama mid ahaa inaan kayd lahayn wuxuu noqonayaa sawirka mamnuuca inuu gelayo ayuu noqonaya sawirka mamnuuca inuu gelayo ayuu marka waxaa ka mid noqonaya haddii waxa weeye waxyaalo kale ay raacaan oo waxa weeye markaa cid marka cawraadkoodii cidaan asturnayn cawradeedii la bandhigayana waa mafasido kale oo ku sii darantay wey haddii marka waxa mafaasid kale ay raacaan way ka sii darantay waxaa loo samaynayaa hadday tahay yacni wax xun yacni markaa dadkii loogu gudbinayana iyaduna waa kasii sii daran tahay marka asbaabo mutacadid oo xaaraan ku noqonaya laakiin xaalka yacni markaa waxa la samaynayo haddii ay tahay yacni in cilmi lagu gudbinayo dadkii wax loogu sheegayo masalada noocaasa ayaa markaa khilaaf ku jira culammadu xoogaa isku khilaafeen ahlucilmigu wajahaatu nadarkoodu xoogaa ku kala duwanaadeen ma la samayn karaa yacni waxa weeye in markaa fideoyada ama telefisyoonada laga soo baxo iyadoo dadkii diin loo sheegayo oo sidii sharka loogu gudbinaayey oo dariiqadaa loogu gudbinayey oo dabeedna khalqi badan ay gaadhaysay ma loogu gudbin karaa markaysa markaa khayrka iyo cilmiga iyo diinka ma loogu gudbin karaa taas ayaa markaysa waxay tahay maxallu nadar ahlucilmiguna way ku kala duwan yihiin yacnii ahlucilmiga qaarkood waagii hore waa ka tawaqufeen ama waa diideen yani waagii dambe ijtihaadkooda waxa u raajix noqotay inay markaa culamada qaarkood in la sameeyo yacni culamo badanna waa banneeyeen bacdu ahlicilmina waa diideen culammada taas markaa banaynaysa cilmiga sharciga lagu faafinayo oo sida markaa sharka loogu faafinayo aaladdan loo adeegsanayo in khayrka loogu gudbiyo yacni waxa weye waxaa ka mida ibnu baaz waxaa ka mida albaani yacni waxaa ka mida culamo badan asheekh fawsaan si yani marka waxa weye usbuuci kasta waa kasoo baxaa yani waxa weye telefisyoonka yani waa ka soo baxaa yani waxa weeye mashaayikh badan oo kale waa ka baxaan asheekh ibnu baas aakhira xayaatii wuxuu yidhi wakhti badan tawaquf baan kaga jiray laakiin akhiiran waxaa markaysa ii raajix noqotay in marka waxa weeye khayrkeedu marka uu badan yahay in la sameeyaana ay tahay in la sameeyaa ay tahay fatwada ibnu baasna iyadoo maqal iyo muuqaal ah oo waxa waxaweye sheikhi oo hadlaya waxay ku jirtaa nadka internetkay ku jirtaa yacni sawd iyo suuro yadoo ah ayaa fatwada ibnu baaz ay nadka ku jirtaa mar hore markaysa marka waxa yani si aan tilmaamay anigaan fatwadiisa arag yani laakiin aan maqlay kolley inuu ka fatwooday laakiin tacliilkiisa aanan maqal yacni si aan idhi buu marka isaguna u cabbiray oo wuxuu markaa yidhi maslaxadii qofkee nafsiga ahaydba hadday u bannaanaatay ya tan maslaxada caamkaa inay u bannaanaataa waxay noqonaysaa cala sabiil awlaa ya iminka dad badan oo sawirka diidaya haddii la weydiiyo la yidhaahdo lagu yidhahdo saad ma leedahay ama markiisa iid dahab ma leedahay wuxuu leeyahy ha sawir la'aantiina looguma sameeyo waxyaalo mubaaxaada ou ka maarmi kari lahaa oo daruuro ku kallifaysa ayna jirin ayuu sawirrada u samaysanayaa haddana waxa weeye markaa sawirkii tashdiidu nakiir buu ku samaynayaa isagoo yani waxa uu markaa sawirka u gelayaa ay tahay ama sawirka uu u samaynayaa ashyaa markaysaa mubaaxoo yacni isaga naftiisa ah daruuro ku kallifaysana aanu jirin yani marka haddii la yidhahdo daruuro lagu xidho daruura meesha ma taal ya yacni isagoo yacni xaj yacni uu ku waajiba aanu kaga xidhmin xaj iyo cumra toonna ku waajiba ayna kaga xidhmin ayaa laga yaabaa inuu waraaqa ku samaysto uu safaro mubaaxa doonayo inuu ku galo ya yani waxa weeye waaba soo xajiyey yacni waxa weeye amaba xaj kuma waajibin waraaqaha uu samaysanayo ee markaysa marka waxaa ku saabsan yacni waxa weeye ama cilaaj ama waxa weeye markaysa marka waxaan yacani tijaaro ama wax la mida inuu dhul ugu safro uu u samaysanayo waraaqaha ee sawirada markaysa markaa lagu samaynayo ama fiisayaasha markaysa marka waxaan yani sawiradiisii markaysa marka uu ku dalbanayo yani ashyaada noocaasoo dhan buu samaynaya waana shay maslaxa nafsiya maslaxadii naftiisa wuxuu u samaynaya weeye maslaxa caama maaha ma garata maslaxa caama ma aha waa wax markaysa waxaan yani markaa mubaaxa oo marka waxa bannaan ayuu markaa saa u samaynaya marka hadduu maslaxadiisii khaaska ahayd ba u samaynaya maslaxada caamka in loo samayn karaa waxay noqonaysaa mid marka waxaan yani markaa bannaan bay noqonaysaa asheikh alalbani raximahullah Eh, isagana fatwo markaysa markaa eh, ayaa laga hayaa camal ahaanna markaysa markaa isagoo dee markaysa markaa sameeyey baa laga hayaa waxaanu markaa uu yidhi waxaan jeclaan lahaa culamo markaysa markaa dadka yacni markaa maqal iyo muuqaal ku tusta sida loo xajinayo in la heli lahaa oo sidaas marka waxaweye dadka u tusaya manaasigta iyagoo maraya si ay dadku u gartaan ayaan jeclaan lahaa yacni saasuu odhanaya yacni mashaayikh fara badan ayaa markaa wejigaas maray yani waxa weeye oo sawirka yani ku saabsan hadda maslaxada noocaas ah sidii maslaxadii kale loogu banneeyey ayaa tanna markaysa marka waxaan yani markaa loogu markaa baneeyey culamada qaarkoodna waa diidayaanoo waxay leeyihiin maya iyagoo ashyaada in laga soo reebayo ay ogol yihiin ayaa waxay leeyihiin tan marka waxba kama soo reebayno wasiiladaana lama imanayno dadkiina waxaa qabsanaya oo mashaariqu lardi wa maghaaribiha warkoodii ka dhacaya dadkii ahlulfasaadka ahaa dadkii markaysa marka waxaan ahludalaalka ahaa ee ama bidcada ama baatilka ama marka waxaan yani shirkiyaadka yacni ku faafinayey ama waxa weeye marka caqlaaniyada ku faafinayey yani waxyaalihii fasaadka ahaa ayaa markaysa markaa qabsanaya inkaarka uu ku inkiraayo cidi ku radidaa inta ay gaadhaysaa waa koobanta waa meeshay ka eegayaan culammadu oo waxa weeye dadkii in la gaadhsiiyo yacni waxa weeye yani marka diinkii ayay waxay leeyihiin yani waxa weeye waxay keensanaysaa in meesha munkarku gaadhay yani markaysa waxa sharcigana la gaadhsiiyo oo balaaqa la gaadhsiiyo oo waxa weeye markaysaa inkaarka la gaadhsiiyo lagu inkirayo xumaanta yani say marka u tilmaamayaan saas weeye marka suurada noocaasa calaa kulli xaal mas'alo wajahaatu nadarku saa u kala duwan yihiin weeye waa mas'alo yani in tashdiidu nakiir lagu sameeyo aan mudnayn mase isku tabdiiciyo ama laysku dhaleeceeyo yacni marka aan ahayn weeye laakiin waxaa la inkiraya waxay tahay dhallinyaradu aad iyo aad bay ugu tawasuceen sawirkooda oo yacni waxa weeye mar kastaba aad moodo markaysaa sawirka sidii biyahoo kale inay ka dhigteen ya yacni cid kasta ay iska sawirayaan mid walba laga yaabo inuu markaa moobilkiisa ugu jiro intaasoo sawiro uu sawiray ama naftiisa ha sawiro ama cid kale ha sawiro xataa cidaan ka raalli ahayn uu sawirayo ya yani waa sida marka waxa yani e, loogu loogu talax tegay sawirka oo aad iyo aad loo farabadsaday waa arrin aad iyo aad yani markaa khalad u ah yani arrin aad u khalada weeye yani cumuumaadkii adiladuna sawirka iyagoo diidaya inuu marka waxa weeye sawirkii sidaa isaga sameeyo oo sidii shay marka waxa weeye aan inaba waxbaba ku sugnayn ya yani marka uu ula yimaado de mid munaasiba maha haddii xataa markaysa markaa uu is yidhaahdo masalan yacni tan markaa suuradan yacni sawirkan aaladda noocan lagu qaadayo yacni khilaaf baa ku jira dee khilaafku xujo maaha alkhilaafu laysa bixuja khilaafku xujo maaha qofku diinka inuu ilaashado xataa wuxuu isleeyahay waa bannaan tahay buu wakhtiyada qaarkood tawarucan isaga ilaaliyaa yacni meel cumuumaadkii adilada iyo nusuusta aad u inkirayso in sidaa loogu warwadho sawirka dee waa arrin aad iyo aad qalad u ah wey waxaana u baahan tahay dabeecad xun weeye waa in laska jaraa waa in layska jaraa waa in la bedelaa waa in layska waaniyaa yacni sawirkan biyaha laga dhigtay sida biyaha dhallinyaradu marka ay ku tabasucayaan miidhiyaha ya yacni iyagoo markaa diin ay ku gudbinayaan iyo cilmi ay ku sheegayaan taasaa laysku haystaybe inuu markaysa marka waxaan yacni yidhaahdo maadaama wax laga baneeyey anna markaysaa tan waa iska samaynaya de waa arrin khalada arrin khalada weeye taas waa in la joojiyaa yani waxa weeye yani ruuxu waa inuu iska ilaaliyaa diinkiisa waa inuu ilaashadaa waa inuu waxyaalaha noocaasi iska jiraa qofkuna waxa weeye haddii aanu marka waxa weyaan yani waraca iyo tawaruca aanu la iman xataa wixii yani markaa ishkaal ka galo dee wuxuu ku sugan yahay khatar ha dhowna markaysaa waxa cade uu garanayo u badheeraya hadduuba yidhahdo markaysa markaa fardan oo taqdiiran shaygan ima caddo oo markaysa ishkaalba aniga iga jira dee waxay keensan lahayd inuu ka tago ya inuu ka tago oo yacni waxa weeye culammadu waxay yidhahdeen waqtiyada qaarkood markay baabul ixtiyaadka ka hadlayaan shay baa waxaa la ysku qabtay masalan ma sunna ma bidca cala sabili misaal shaygaasi ma shay sunna abaa mise waa shay bidca inuu ruuxu la yimaado ma aha bay yidhahdeen waa inuu ka dheeraadaa mar haddaynay u kala caddayn yacni makhaafata an yaqaca fii bidca baqasho uu ka baqanayo bidca inuu ku dhaco daraaddeed marka halkuu bidca kaga dhici lahaa sunna ha ka tago waayo sunna hadduu ka tago dembi kuma qabo ama shay mubaaxa hadduu ka tago dembi kuma qabo haddii la isku qabto ma mubaax ba mise waa bidcu mubaax hadduu ka tago yacni waa sahlan tahay sunna hadduu ka tago dee hadduu la yimaadunbu ajar heli lahaa hadduu sunnaha ka tago muqaabil waajibka ana dee waxa weeye markaa e, dembi ma saarna ya laakiin bidca hadduu ku dhaco maxaa saaran dee dembi baa uga imanaya ya markaa si dembi dembiga wuxuu ugu dhacayo waa inuu ka fogaadaa iska ilaaliya aad iyo aad waa inuu isaga jiraa qofkuna hadduu waxyaalaha noocaasoo kale ah tarakhuska uu yani markaysaa la yimaado uu sameeyo waxay u jiidaysaa waxa ka sii waaweyna inuu ku dhaco man xaama xawla alxima yushiku an yartaca fii ya shay uu leeyahay markaysa inay xaaraan tahay ishkaal igaga jira ama wax la mida ya yacani waxa weeye hadduu markaas sameeyo berrina wuxuu samayn doonaa miduu og yahay inay xaaraan tahay markaa saas aawadeed yacni sawirka dabeicadda caynkaasee la samaynayo iyo waxyaalaha lagu kaydsanayo iyo sawirrada maalayacniga la samaynayo waa in aad iyo aad la ysaga jaraa dabacad ahaanna waa in layska jaraa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu waslama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online